الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay ikraahii iyo wixii uu asar ku yeeranayey qofkii la qasbay tasarufaadkiisa waxaynu ku jirnay qowlkii ay ku tageen shaaficiyada xanaabilada jacfariyada iyo kayrkood oo ahaa inaanu ka ratibmaynin qowlka qofka la qasbay wax ugu leh hadalladiisa iyo tasrifaadkiisoo dhammina aanay ansaxaynin wixii ay u daliishadeen ayaynu haynin halaaa alqasdu uqasad limaa wadica lahu tasarufu tasawuga wixii loo dejiyey loo qastiyaa shardu jawaasihi waa shardiga bannaanidiisa walihaada sidaa daraaddeed baa laa yasixu ma ansaxayo tasarufu asabiyi waalmajnuuni sabi iyo majnuun tasarufkood ma ansaxayo wa hada shardu shardigaasina yafuutu bilikraahi ikraah ayuu ku tegayaa lianna almukraha qofkan la dirqiyey laa yaqsidu bitasarufi tasarufka ula qastin maayo maa wadica lahu wixii loo dejiyey wa inamaa yaqsidu wuxuu ula jeedaa dafca madarati sayfi seefta dhibaateeda inuu iskaga difaaco wa naxwihi iyo seef wixii lamida can nafsihi inuu kaga difaaco ayuu ula jeedaa waxaa kalay daliishadeen shaaficiyada iyo xaraabilada waxay yidhaahdeen qofku inuu u tasarufkan uu samaynayo wixii loo dejiyey inuu u qastiyaa waa shardiga bannaanidiisa inuu shaygaasi bannaan yahay loo shardiyo weeye oo masalan marka uu dee iib samaynayo ama furiin samaynayo waxa laga maarmaana inuu u qastiyo lafdigan iyo odhaahdan wixii loo dejiyey inuu u arrin laga maarmaana weeyo shardiga jawaaskiisa iyo banaanidiisa weeye saa daraaddeed baan sabigii iyo majnuunkii tasarufkoodu aanu ansaxaynin iyagoo laga yaabo inay dalaaqii ku dhawaaqayaan ayaga oo iibkii erayadiisii ku dhawaaqaya ayaan haddana tasarufkoodu aanu ansaxaynin waayo qasad baanay lahayn baa la leeyahay shardigaasina inuu waxaan tasarufka loo dejiyay u qastiyaa wuxuu ku tegayaa ikraaha iyo qasabka oo qofka la qasbay tasarufkan iyo waxaanuu samaynayo waxaan odhanayo wixii loo dejiyey ula qastin maayo oo markuu leeyahay waan furayso si furiin uma jeedo markuu leeyahay waxa waan iibiyey iibin uma jeedo keliya odhaahdan wuxuu ula jeeda ayuu odhanayaa dhibtan iyo seefdan la dul hayo ama xabadan lagu hayo inuu nafdiisa ka difaaca buu doonaya isagu wixii waxaan loo dejiyo uma jeedo alqasdu inuu u qastiya limaa shayga wadica lahu tasarufo tasaruf loo dejiyey inuu u qastiya shardu jawaasihi waa shardiga banaanadiisa walihada sidaa daraaddeed baa laa yasixu ma ansaxayo tasarufu sabiil walmajruur wa hada sharduna yafuutu wuxuu ku tegayaa bilikraai qasabka liana almukraha laa yaqsidu la qasdin waayo bitasarufi maa wadica lahu wixii loo dejiyey wa inamaa yaksidu wuxuu uga qasdinayaa ula jeedaa dafca madarati sayfi seef iyo wanaxwi wixii lamida ah, inuu dhibteeda iskaga difaaco can nafsihi uu kaga difaaco arbaca almukrahu qofka la qasbay alfaacil waay macnaha waxaan samaynayaa yaatii bilafdi buu la imanayaa isaga oo dhib uu nafdiisa kaga difaacaya hayra qaasidin limacnaahu oo waxaanu ku dhawaaqaya macnihiisii uga jeedin walaa muriidin lixukmi xukunkiisana aan doonaynin fa yenbagii waxaa aboon anlaa yatarataba asarun raadinanu calaa qawlihi qowlihi karatibmin bal yakuunu laqwan buu noqonaya bimansilati kalaami lmajnuuni wanaa'imi waman laa lahu hadalkoodii oo kale ayuu la mid noqon waxau leeyahay sheekhu qofka la qasbayaa lafdigan iyo dhawaqan uu ku dhawaaqayo wuxuu ugu dhawaaqayaa ula imanayaa nafdiisa ayuu dhib kaga difaacayaa macnuhu ereygan ilhaawna ma qasdiisana xukunkii ka dhalanayay uma jeedo mar hadduu sidaa yahay oo aanu macnihiisiina u qasadsanayn xukunkiisiina aanu doonaynin wax aboon wax asar iyo raad inaanu hadalkiisa ka dhaalin bal hadalkiisu inuu laqwi noqdo oo la mid noqda kii waallaa iyo kii hurday iyo kii aan qasadkeenayn hadalkiisa xolinu la mid noqda ayaa habboon almukrahu ka la qasbaya alfaacilu ee samaynaya macnaha waxaa lagu qasbaya samaynaya yaatii waa la imanaya bilafdi dawaqi dafcan liladaa isagoo can nafsihi ka difaacaya hayra qaasidin oo aan u qasadaynin macnaahu macnihiisa macnaha lafdiga walaa muridin lixukmi xoogiisana aan doonaynin fayenbagii waxa haboon anlaa yatarataba inaanu ka ratibin asarureed calaa qawlihi hadalkiisa bal yakuunu waxa uu noqonayaa laqwan buu noqonayaa bimansilati kalaami lmajnuuni kawaalan hadalkiisa oo kale ayuu la darajo noqon wanaayibu iyo mid hurdo oo markaas siranay iyo waman laa qasa low midaan qasad lahayn wayaruddu alxanafiyatu xarafiya waxay ku radinayaan ay kaga jawaabayaan calaa hadihi aladilla biana alikraaha laa yacmalu bay leeyiin ikraahu kama shaqeeya fi ictiqaadaati xagga ictiqaadka walihaada saa daraaddeed baa cufiya cani lmukrahi kii mukraha looga cafiya idaa nadaqa bikalimati lkufri ama alxadiid bay yidhahdeen cufiya can ummati lkhata wanisyaan wama sukriyu calayhi faina almuraada bihi waxaa loola jeedaa alikraah cala alkufri waa qasabka gaalnimada lagu qasbayo lianna alqawma qowmku kaanuu ahayn xadiida cahdin xadiiday cahdin kuwa wakhtigoodu ku dhow yahay bilislaami wa kaana likraahu qasabkuna wuxuu gaalnimo lagu qasiyo daahiran mid muuqdo haana daaka wakhtigaa wa xataa low kaana almuraadu xataa hadduu ahaado ujeeddada min alikraahi huna halkan looga jeedaa alikraah calaa gayri alkufri haddii aynu markaas u kaa noqdo falaa nusallimu ma badbaadinayno ana tasarufa alqawli tasarufa qawliga mustakrawun calayhi inuu noqonayo mid laysku qasbo lianna alikraaha laa yu'asiru ikraahu ma raadeeyo fi aqwaali hadallada kamaa laa yu'asiru fi lictiqaadaati si aanu ictiqaadkaba u raadaynin lianna axadan laa yaqdiru ma karayo cala isticmaali lisaani gayrihi carab cid kale inuu isticmaalo bilkalaami hadalku isticmaalo oo fa kaana almutakalimu wuxuu noqon kan hadlaya mukhtaaran mid doortay fimaa yatakalamu bihi wuxuu ku hadlayo oo falaa yakunu mukrihan calayh mid lagu dirqiyay noqon maayo xaqiiqatan oo falaa yatanaawalu lxadiidu xadiidku ma soo gelayo xadiidu ma qaadanayo afraadda u qaadanayo ka mid noqon maayo xanafiya oo aynu markaas iyagu waxay tasaruf ay ka ratibayeen aynu ogeyn waxay adiladan jumhuurku ay daliishadeen ay kala jawaabayaan waa mida waxay yidhahdeen hortu ikraahu xagga ictiqaadaadka kama shaqeeyo oo yacnii qofku dee wuxuu aaminsan yahay xagga ictiqaad ahaan iyo xagga rumaysaan ahaan dee lama qasbi karo oo waxaad rumaysantaed aaminsan tahay adiga ilaahay ba isla og sidaa daraaddeed baa loo cafiyey qofkii muqriha ah hadduu ku hadlo kelimatulkufri hadduu ku hadlo waa la cafiyey oo bimacnaa wax ka qaad ma leh weelema hadduu qalbigiisi yahay in iimaanka mid ku xasiloon dhawaqan iyo ereygan markaa qasabka lagaga soo saaray waxba yeeli maayo amaa xadiidka bay yidhaahdeen xadiidka tilmaamaya ummaddayda in laga cafiyey gebga iyo ilowga iyo wixii lagu qasbay uu nebigu yidhi waxay leeyihiin waxa kaa lafdiisa loola jeedaa waa qasabkii gaalnimada lagu qasbayey lianna qolyahan markaas uu la hadlaya ee nebigu markaa ka warramayey waxay ahayd kuwa cahdigoodii waktigoodu islaamnimada uu ku cusub yahay xilligaana gaalnimo ayaa laysku qasbi jire wax kale layskuma qasbi jirin xataa haddaynu ogolaanno way leeyihin oo aan nidhaahno xadiidka qasarkan wama sugriyo calayhi wuxuu noqonayaa ikraahii gaalnimo waxaana in laysku qasbay haddaan ogolaanno waanidhaahna ikraahu waa kaa wuxuu leeyahay taa lafdeeda badbaadin maynoo dhinac kalean kaga soo wareegaynaa oo waxaan leenahay tasarufka qawligaa layskuma qasbo oo mustakna calayhi ma noqdo maxaa yeelay ikraahu bay leeyihiin ma raadeeyo xagga hadallada si aanu xagga caqiidooyinkaba iyo ictiqaadaadkaba u raadayn ayaanu hadal kale u raadaynin lianna qof ma awoodayo inuu qofka carabkiisa hadalku socolo isagu ka hadla ma awoodayo ee qofkan isaw ku hadlimadila waxaa dheh isaga ayaa doortay waxaanu ku hadlayo marka xaqiiq ahaan mid lagu qasbay maha ilayn cid ka soo saari karto oo odhan karto markaa ereygaa dhe ma jirte idan marka xadiidku hadalkii ma soo gelaya oo waxyaalo kale marka laysku qasbo yaruddu alxanafiyatu waxay ku radinayaan calaa hadihi aladila biana alikraha laa yacmalu ma shaqeeya fi lictiqaadaati xagga ictiqaadaadka iyo waxyaalaha qofku rumaysan yahay walihaada saa daraaddeed a xufiya cani lmukrahi looga cafiyey idaa nadaqa bikelimati lkufri markuu ku hadlo ama alxadiid cufiya can ummati alkhata wanisyan wasugriyu calayh faina almuraada bihi waxaa loola jeeda alikraha cala alkufri waa qasba gaalimo lagu qasbayo lianna alqowma kaanuu ay xadiiday cahdin bilislaami kuwa wakhtigooda islaamnimada ku dhow yahay bay ahaayeen wa kaana likraahu qasabkuna wuxu aday cala alkufri gaalnimo laysku qasbaa daahiran mid muuqda ana wakhtigaa wa low kaana muraadu hadduu ahaado min alikraahi huna alikraah calaa kayri alkufri hadduu ahaado falaa nusallimu taa lafdeeda sii dayn mayno nabadgelin mayno taa gaari mayno maxaa yeelay ana tasarruf oo falaa nusallimu ma badbaadinayno oo ma sii dayno ana tasarufa alqawliya tasarufka iyo hadalku qawligaahi mustakrun calayhi inuu noqonayo mid la isku dirqiyo lianna likraha laa yu'asiru fi laqwaali hadallada ma raadayo kama laa yu'asiru fi lictiqaadaati si aanu ictiqaadaadka u raadaynin lianna axada laa yaqdiru ma karayo cala isticmaali lisaani kayrihi arabka cid kale bilkalaami hadal inuu isticmaalo fa kaana almutakalim wuxuu noqonayaa kan hadlaya mukhtaaran mid doontay fiima yatakalamu bihi wuxuu ku hadlayo oo falaa yakunu mukra'an caleyhi xaqiiqatan ma noqonayo oo falaa yatanaawalhu xadiiu xadiiku ma qaadanayo markaa ama ana alqasta ilaa mawdica lahu shardu ama ana alqasta ilaa maa wadica lahu tasarufu shardu jawaazi weeye hadalkaana fala yusallamu lahum isagana loo badbaadin maayo isagana waa xagelaynaa waxbaan ka soo reebaynaa alaa yuraa miyaan la arkaynin ana talaaqa alhaazil ka dheeldheelaya furihiisiyo qox waa dhacaya wahuwa isaguna walxanuusi hayru qaasidin uu yahay mid aan u qasidin maakii wadica lahu tasarufu tasarufka loo dejiyey wa aydan mar labaad xataa law kaana maa dakaruhu shardan xataa waxa ay sheegeen hadduu shardi yahay fahuwa mawjuudun hunaa halkan waa joogaa lianna almukra alfaacil ka la qasbayo ee waxaan samaynaya qaasidun wuxuu u qasinayaa dabcan halaaka can nafsihi nafdiisa inuu halaag kaga difaaco walaa yandaficu kuna reebi maayo ilaa bilqasti inuu qastiye mooyaane ilaa maa wadica lahu tasarufu tasarufka wixii loo dejiyay inuu qastiye mooyaane fa kaana waxaday qaasteen ilahi midu qastiya darurata laga maarmaan ahaan ama alaaathaaru almarwiya aahaarta la wariyey bicadami wuquuci talaaciqi lmukrah kan la qastay furiigiisu aanu dhacaynin fa tucaaradu waxa laga horgeyn biaahaarin ukhraa aahaarra kale oo nasad caddaysay calaa wuquuci talaaqi furinkiisu inuu dhacayo oo falaa kunu ma noqonayso aataaruhum nimankaa suguurta aahaartoodu awlaa mid mudan bilqabuuli aqbalidda min aahaarillah tayada kama mudna annaba intaa in lagu haysamaa yacni waa jawaabihii xanafiyada waxa uu leeyahay arrinka saddexaad ee ay jumhuurku daliishadeen wuxuu ahaa waxay yidhaahdeen inuu qofku u qaste waxaan tasarufka loo dejiyey waa shardiga bannaanidiisa amaa wuxuu leeyahay haddaba odhaahdaa iyada lafdeeda ma badbaadinayna buu leeyaho sidaa marka la doodaya baa layaha adii haddii qadiya musallama waa arrin laysla ogol yahay haddii la yidhaha musallam maahana layslama ogolo weeye marka la doodayo marka iyadana lama ogolin buu leeyahay saa inay tahay oo miyaanad arkaynin buu leeyahay ama miyaan la arkaynin qofkan dheeldheelaya furinkii inuu dhacayo isagoon u qastaynin haddana wixii tasarufka loo dejiyey isagoon u qastinin ayuu haddana furinkiisa dhacayaa marka mar hadduu kaasoon u qastinin ba u ka dhacayo kana waa la mid buy leeyihiin waxay dambay leeyihin xataa haddaan arrintaa ogolaanno oo aan ana shardigaasi waa sidaas oonu shardiga la ogolaanno shardiga lafdiisi baa la helayaa oo halkan jooga bay leeyihin oo waxay leeyihin qofka la qasbay ee waxaan samaynayaa wuxuu u qasirayaa inuu nafdiisa halaag ka difaaco oo muxuu kaga difaacayaa uu kaga reebmayaa dee markuu wixii tasarufka loo dejiyey u qastiro markuu hadalkan waa ku furay furiinkii ula jeedo markuu waan iibiyey iibintii ula jeeda unbaa waxana ay kaga hadhayaan ay kaga difaacmayaan markaa daruura ahaan qaasid buu noqonaya waa qofu qastayba ama aahaartii la wariyey ee aan soo marnay ee cali bn abi taaliq laa dalaqa limukrayn aanu dhi in badanoo saxaabadaa laga wariyey wuxuu leeya annaba waxaan haysanaa aahaar kale oo saxaabada ka sugnaatay oo caddaynaysa qofkan mukray atlaqiis inuu dhacayo idaa markaa aahaarta ay saxaabada ka wariyeen taanu ka warinayna toodu kaba muddo buu leeyahy ee labada wa aahaar buu leeyahay oo annaba inta islaan in leg baanu haysanaa ama ana alqasda uqasadka ilaa mawdica lahu tasarufu shardu jawaasihi weeye hadalka ay jumhuur daliishadeen caynkaasa falaa yusallamu lahum loo yacni ogolaan maayo loo badbaadin maayo alaa yuraani an la arkayna ana طalaaqa alhaazil qofkan been leelaya furigiis iyo qaxu inuu dhacayo walxaalu asiiruna qaasidin qaasid inuu mid aanu u qastihaynin maakii uqdaca loo tasarufa tasarufka loo dejiyey wa aydan xataa law kaana hadduu adee maa dakaruu waxay sheegeen shardan hadduu ahaado fa huwa mawjuudun hunaa shardigaasi halkan waa jooga lianna almukraha ka la qastay alfaacila waxaa samaynaya qaasidun wuxuu qastinaya dafca alhalaaki can nafsihi nafdiisa inuu halaag ka difaaco walaa yandaficu kana reebmi maayo halaagaasi ilaa bilqasti inuu qastiye mooyaane ilaa maa wadica lahu tasarufu tasaruf wixii loo dejiye u qastiye mooyaane fa kaana wuxu qaasidan ilayhi wixii tasarufka loo dejiyey mid u qastiya darwatan laga maarmaan ahaan ama alaahaaru almarwiya aahaarta ayada la wariyey bicadami wuquuci talaaqi lmukrah fa waxaa lagu caaridi laga horgeyn biaahaarin aahaar kaleo biaahaarin ukhra aahaar kale oo nasad caddaysay calaa wuquuci talaaqii furigiisu inu dhacayo falaa takuunu ma noqonayso aahaaruhum qoladaa jumhuurta aahaartooda ma noqonayso awlaa bilqabuuli aqbalidda mid ka mudan min aahaarina aahaarteena mid ka mudan ma noqonayso alqowl raajix qowlka haddaba xooga badan wuxuu leeyahay aladii nakhtaaruhu ka aan dooranayna huwa qowl jumhuur wa qowlkay jumhuurta ku jireen ey cadamu wuquuci ayi tasarufin qowliyin inaanu dhacaynin tasaruf qawliga oo min almukrahi ka ahaaday sababna kaana haya laa yaxtamilu lfasqa mina faskhi aqbalaynin ka talaaqi wanikaaxi aw ama yaxtamiluhu mid ixtimaalaya ha ahaado kalbayc walijaaratiba weeyaan fataqacu tasarufaati lmukrah baaila tasarufaadkii mukrah waxay u dhacaysaa mid baatila wax kama jiraana cabdikariim zaydan wuxuu markaas isagu inoo rajaxayaa macaanahu uu ka tirsan yahay qolada axnaafda haddana wuxuu leeyahay maanta ka aan dooranayna waa qowlu ljumhuur jumhuurka qowlkooduna shaaficiyeiyo jacbariya xanaabidii qayrkood halkay mareen bay ahay oo ah inaan wax tasaruf qowliya oo qof la qasbay ka dhacayo ka ansaxaya aanu jirin ama ha ahaado waxaan faskhi aqbalayn burin sida dalaaqa iyo nikaax oo kale ama wax ixtimaalaya furi yani fasakhaad iyo naqdin wax aqbalaya haadase iibkii iyo kiradii markaa tasrufaat اlmukrah baatil bay noqonaysaa aladi kan akhtaaruha aan doonayna huwa qowl jumhuur ay cadamu wuquuci ayi tasarufin inaanu dhacaynin ayu tasaruf tasaruf alyaa tasarufku ahaado tasarufkaasoo qowliyin qowliga min almukrahi ka yimi sababna kaana haya la yaxtamilu lfaskha fasaq midaan aqbalaynin ka dalaaqiyo wanikaaxiba weye ow yaxtamilu ama ha aqbalayo kalbeeci iyo walijaaratiba weye oo fataqacu waa dhacaysaa tasarufaat lmukici baatila xaalay tahay wamaa dakarahu lxanafiyatu xanafiyadu waxay sheegeen laa yanhadu u hengan maayo oo isu taagi maayo xujatan inuu xujow noqdo limaa dahabuu ilayhi waxay markaa ku tegeen wa kullu maa dakaruu waxaa la sheegeenna qaabilu wuxuu aqbalaya liraddi walmunaaqasha in la radiya lala naqisho lala naaqisho lala fadasho ayuu aqbalayaa wayakfiina hunaa waxaa inaga filan an nudrika inaan yacni garanno ama aan haleelno waxay inaga filan bacda maa yuraddu bihi cala alxanafiya xanafiya waxa lagu radinayo wayakfiina hunaa waxaa halkan ina kaafinaya an nudrika inaan garannoon haleelo bacda ma kibarki yuradu bihi cala alxanafiyati oo fanaqul naqulu waxaan odhanayna ina ixtijaajahum xujaysigooda biwuquuci talaaqi lhaasili kan dheeldheelaya furinkiisu inuu dhacayo iyo wa nikaaxu guurkiisu laa yufiidu kaasi waxba faa'iidayn maayo maxaa yeelay waa lilfarqi farqiga udhaxeeya bayna alhaasili waalmukrah faalhaazilu kan dheeldheelaya yaatii bisababi buu lamian mukhtaaran isagoo doortay caaliman bimacnaahu garanaya iyo bimaa yataratabu caleyh waxa ka ratibayaba ama almukrahu kan la dirqiyey fayatii bihi waa la imanaya waxan mukrahan isagoo la qasbay qaaseen u jeeda dabcan adaaca nafsihi dhibtiisa nafdiisa inuu dhib ka difaaco huwa bimansilati man mid mansiladii buu yaalay yaxkii qowla kayrihi cid kale hadalkii ka xikaayoonayo sheegaya faeyna haadaakani halkeebuu min daaka kaga joogaa kan la qasbay saasi ka kale halkuu ka joogaa wa kayfa yatasaawayaana say u sinmayaan fi lxukmi xukunka wanasu naskina jaa wuxuu ku yimi biwuquuci alaaqilhazili kan hazilkaa alaaqiisu inuu dhacayo faayna nasu naski meeye biwuquucihi min almukra alaaqa inuu markaa mugra ka dhacayo naski ku yimi meeye uma intaa kadib ictibaarinta raalli noqosho yacni labada qof ay raalli ka noqdaan fi lbeyci iibka dhexdiisa yuujibu wuxuu waajibinaya ictibaar taraadiga in la ictibaariyo fi nikaaxi guurka min ariiqin awlaa yacni ka sii awlaysan lianna sha'na alfuruuji arrimaha farjiyaarku acdamu waa ka weeye min sha'ni lmaali maalka arrinkiisa fa idaa kaana allahu ilaahay markuu hadduu ahaaday xarama mid xaaraamtilmeeyey akhda maali lgayri cid kale xoolaheed qaadasheeda ilaa bitaraadii raal noqosho in lagu qaato mooyaane falfuruuju awlaa farjiyaalka ayaa kaa unaysan allaa tuxalla inaan lagu xalaalayn ilaa bitaraadi sharciyi raalli noqosho alla noqdo sharciya mooyaane walihaada saa daraaddeed nuhya alwaliyu weliga loogu nahiye looga nahiyey an yusawija almar'ata inuu guuriyo ilaa biridaahaa raalli ahaanshaheeda mooyaane waxau sheekhu leeyahay waxaanay qoladan xanafiyadu sheegayaan ee ay xujaysteeni waxaanay ku tageen wax xujo u noqonaya ma aha waxa la waxa ay ku doodeenna waa wax lama radin karayo lana munaaqasho geli karo oo lala fanadi karo waxaana inagaga filan inagoon mid mid u soo qaadanin inaynu waxyaalaha lagu radinaya xanafiye barkeed aan garannoon haleelno markaa waxaan odhanaynaa bu uhi xujaysigan ay xujaysanayaan in qofkan haasilka ah ee dheeleelaya furiinkiisu dhacayo oo waxay dhahan qofka haasilka ahoon dee wixii uba qastinay hadalkeed macnihiisii aan u qasman hadduu ka dhacay qofkan mukrahaana wuu ka dhacayaa bay yidhaahdeen markaa xujaysiga ay xujaysanayaan talaaqul haasil inuu dhacayo iyo guurkiisiba macnaha kaas ayaan uga qiyaasanayna ay leeyihiin ma faa'iidaynayo maxaa yaele farqi baa haazil iyo mukra udhaxeeya haddii qiyaas maca alfaariqu yahay oo labada shay ee la ysaga qiyaasanayana faariq uu jirana saynu kutubtii kale usuulka ku aragnay qiyaaskaasi qiyaas markaa sugan ma noqdo waxaa loodhanaya waa qiyaas maca alfarqi baa la odhanaya shay isaga qiyaasanaysa farqi baa udhaxeeya mar hadduu farqi udhaxeeyana way kala tegayaanoo xukun ma wadaagayaan oo wuxuu leeyahay farqigiiba hadduu inoo sheegay qofkan dheeldheelaya isagu sababtan furiinkan guurkan iibkan isagaa la imanaya isagoo doortay oo macnaha waxaanuu leeyahay garanaya waxa ka ratibmaya isagoo garanaya ayuu markaas isagu la imanayaa amaa kan mukrahaahi wuxuu la imanayaa waxan isagoo la qasbay oo hadalkan ula jeeda inuu seefdan iyo waxan iyo qorigan iyo dhibtan la dulhayo uu nafdiisa kaga difaaco wuxuu ka dhigan yahay markaa hadal cid kala tidhi mid malaakaxi kalena hebel wuxuu yidhi oo kalele buu ka dhigan yahi waxaa dhabaala leeya wixiin buu markaa odhanaya waxaan u odhanaya inuu waxan lagu hayo uu iskaga difaaco markaa labadaasi halkay isaga imanayaan siay xagga xukunkana ay ugu sinmayaan midda kale wuxuu leeyahay nas baa ku yimi in qofka haasilkaa daraaqiisu dhacayo alaaun jidduhuna jiddun wahasluhuna jiddun waa xadiidka aynu soo mareen darajadiisana soo sheegnay saddex in dhabtoodana dhab tahay dheelleelkooduna dhab yahay markaa mar hadduu kaa nas ku soo arooray kan naska ku soo arooray inuu qofka la qasay daraaqiisu dhacayo halku yaalla waa waxaan jirin midda labaad raali noqosho inay labada qofe wax kala iibsanayaani raalli noqdaanin lagama maarmaan bay u ahayd oo raalli ahaanshuhu arrin khafiya buu ahaa waxa u taagnaa iijaabkiiyo qabuulka waan kaa iibiyey iyo waan iibsaday ijaabka iyo qabuulkaasa waxay u taagan yihiin raalli noqoshadii mar haddii taraadigaasi iyo raalli noqoshadaasi iibkii laga maarmaan u ahaa wuxuu keenayaa in raalli noqosho nikaaxana loo yacni ictibaariyo min dariiqil awlaa weliba maxaa arrimaha furuujta ayaa ka weyn arrimaha maalka oo waxaa loo dadaala furuujta inaan maalka loo daalin midda labaad mar hadduu ilaahay xaaraantinimeeye maal kale cidka cid maal cid kale leedahay qaadashadiisa raalli noqosho la noqdo mooyaane farjiyaalkiina waa kasii awlaysan yihiin inaan lagu xalaalaynin ilaa raalli noqosho sharci meesha inuu jira mooyaane sidaa daraadeed baa weligii waxaa loo diiday inuu ruuxii dumara ha guuriyo iyadoo raalli noqonin wamaa dakarahu alxanafiyatu waxay sheegeen laa yanhadu u hengan maayo isu taagi maayo xujatan xujo inuu u noqdo limaa dahabuu ilayhi waxay ku tageen ay sheegeen wa kullu maa dakaruu waxaa la yeelay waxay sheegeena qaabilun liraddi walmunaqasha raddin iyo munaqasho ayuu aqbalayaa wayakfinaa waxaana inagu filan hunaa halkan an nudrika inaan haleeloon garanno bacda maa yuradu bihi cala alxanafiya waxa lagu radin xanafiya qaarkii fanaquulu waxaan leynay ina ixtijaajahum xujaysigooda biwuquuci talaaqi lhaasili wanikaaxi wa biwuquuci nikaax iyo guurkiisu inuu dhacayo laa yufiidu ma faa'iidaynayo waxba maxaa yeele waa lilfarqi farqiga udhaxeeya iyo kala saarka bayna alhaasiliya waalmukrah oo falhaasilu yaatii bisababi bulaban mukhtaaran isagoo doortay caliman bimacnaahu og iyo wa bimaa shayna og yatarattabu caleyhi waxa kala tibmaya ama almukrahka la qasbay fayatii bihi waa la imanaya mukrahan isagoo la qasbay qaaseena ujeeda dafcan adaa can nafsihi dhib inuu nafdiisa ka difaaco huwa bimansilati man mid mansiladii iyo darajadii ayuu ka dhigan yahay yaxkii ka xikaayoonaya qowla hayrihi fa ayna haadaa kan la qasbay xaggeebuu minha min fa ayna haadaa kan la qasbay halkeebuu min daaka kaa aasilkaa ka yahay wakayfa yatasaawayaani fi lxukmi samada xukunkana ugu silmayaan wanasu naskina jaa wuxuu ku yimi biwuquuci alaaqilhaazili kan haaziliga furigiisu inu dhacayo fa ayna nasu naski meeye biwuquucihi alaaqii inuu meel mukrahi ka dhacayo tilmaamayo uma ina ictibaaro taraadi raalli noqosho ay labadii qof raalli noqdaan ictibaariniisa filbayci loo ictibaarinaya yuujibu wuxuu waajibinaya ictibaarahu taraadigiina in la ictibaariyo fi nikaaxi guurka min ariiqi awlad yacni dariiqka si awlaysan lianna shaana alfuruuji arrimaha farjiyada ayaa acdamu ka weyn min shaani lmaali arrinka xoolaha fa idaa kaana allahu ilaahay mar haddii ay xarama mid xaaraantinimeeyey akhda maalilghayri hayriya cid kale xoolaheed in la qaato ilaa bitaraadi raali noqosho mooyaane falfuruujuna awlaa waa kasii awlaysantay allaa tuxalla inaan lagu xalaalaynin ilaa bitaraadi sharciyi raali noqosho sharciya mooyaane iskala raalli noqosho sharciya mooyaane taraddi wa tafaacul walihaadaa saa daraaddaa nuhiya alwaliyu weligan loo dilay an yuzawja almar'a inuu guriyo ilaa biridaaha raallihoshada mooyaane waayo xadiid badan boo in markaa wax la weydiiyo oo tii markaa tayibada ahaydna ay dee hadal cad oo sariixa ay la timaado tii yaraydna markaa aamuskeeda lagu kaafdoobayo usuus badan baa ku soo wa qowlu odhaadooda ina alikraaha laa yacmalu fi laqwaali cilada ikraahu xagga aqwaasha kama shaqeeyo marduudun iyado waxaa lagu radinayaa bianna nasa alqur'aani naska qur'aanigahay lam yuratib kama ratibin aharan ahar calaa kalimati lkufri oo yaquuluhaa qofku odhanayo mukrahan isagoo la qasbay wa haadaa kaasina daliilu ictibaari likraahi waa daliil in ikraaha la ictibaarinayo filaqwaali xagga hadallada waxaa kale xujaystay waxaa ka mid ahaa waxaa la ikraahu sida aanu ictiqaadkuba ikraah aanu u yeelanin ayaanu aqwaashuna ikraah aanay u yeelanaynin oo dee cid carabkiisii isticmaali kartaa ma jirto wuxuu leeyahay kaana waxaa lagu radinayaa naska qur'aaniga ahi wax raada kama dhalinin kelmaddii gaalnimada ahaydee qofku qasabka u yidhi oo isagoo nebigii aflagaadeeye camaar oo qasab markaas yani iyo tacdiib iyo dhib loo geystay uu isagoo isoo iskaga difaacaya aflagaadeyntuu nebiga aflagaadeeyey wax ahara lagama ratibin waxaanay markaa ina tusinayaa ikraaha hadallada in la ictibaarinayo oo qadalku inuu qasab geli karo oo qofka hadalka qasab lagaga soo saari karo wa qowlu odhaadada ina ligraha laa yacmalu fi laqwaali kama shaqeeyo marduudun waxaa lagu radinayaa biana masa alqur'aani lam yuratib kama ratibin aaharan wax raada cala kalimati lkufri oo yaquuluha odhanaya mukrahan wa hada daliilu ictibaari likraahi ikrah in la ictibaarinayo fil aqwaali hadallada ayuu daliilu yahay alxamdulilah rab alcaalamiin waxaynu ku jirnay asartii iyo raadkii ikrah uu ku dhaca tasarufaadkii haaniyan alafcaal waa ficiladii wahiyo nawcu thaani waa nooca labaad ee min almukrahi calayhi wixii la ysku ah waqad takalamnaa waxaan ka hadalnay cala alnawci alawal wa huwa alaqwaalu aqwaashiina weeye wa khulaasatu alqowli fiihaa iyo qowlkii odhahdii gebagabayntiisii ama urrintiisii ina alikraaha qasabku in kaana hadduu yahay kayra muujiin mid aan kelif ahayn hadduu yahay oo waata lmukrahu ata almukrahu wuu la yimaada kii mukraha ay faacilu faacilkii hadduu la yimaado bilficli taxamala huwa waxau xambaarayaa isagu waxdow kelidii mas-uuliyata ficlihi ficilkiisa mas-uuliyadiisa kaamilatan iyo mas uuliyaddaasi dhammaystiran watarataba taratabu laakiin watarataba calayhi waxaana ka ratibaya asaruhu asartiisina waa ka ratibayaa kaamilan isagoo dhammaystiran wa ama idaa kana ikraahu markuu yahay muljian mulji markuu yahay falafcaalu ficiladu binisbati ilayhi marka loo nisbeeyo xaggiisa salaatatu aqsaamin saddex qaybood ayay noqonayaan waxaynu soo aynay igraaha iyo qasabku inuu qowl noqdo iyo inuu ficil noqdo waxa la isku qasbayey ayaanu soo tilmaanay aqwaashii iyo qaybahay u kala baxaysay iyo qowlkii raajixa ahaa intaba waynu ka soo baxnay halkana wuxuu sheekhu nooga gelayaa afcaashii iyo ficiladii marka waxa la isku qasbayaa waxuu la samaynayo uu yahay waxauu markaa sheeku afcaashu waana nooca labaadee waxyaalaha la isku dargee waana ka soo hadalay noocii hore aqwaasha ahaa iyo gedagedaynta iyo duduubka hadalkeediie laba ayaa loo kala qaybinayaayo hadduu kayru mulji yahay igraaha iyo qasarku oo masalan aanu nafgoynteed iyo xubin jarideed midnaba waxaa noogu hanjabayaa aanu ahayn ee garaacid iyo xidhid iyo waxyaalo noocaasa loogu hanjabo oo deedna kan mukrahay ula yimaado ficilkii iyo waxaa lagu qasbay isagoo keligii ayaa qaadaya mas-uuliyadda ficilkiisaas ayadoo dhammaystiran waxaana ka ratibmayaa afartiisa ayadoo dhammaystiran way ka ratibmaysaa waa marka iljaag uu yahay ikraahu geyru mulji markuu yahay amaa hadduu ikraahu mulji yahay oo kii nar dilideed ama yacnii xubin jarideed markaa loogu hanjabayaa afcaasha saddex qaybood ayay kaa u qaybsamaysaa taaniyana afcaalu wahiyo nawcu haani waa nooca labaada min almukray caleyh wixii lagu dirqirayaa waqad takalamnaa waxaan ka hadlay can ilnowci alawali nooca hore wahuwa alaqwaali weeye iyo wa khulaasatu lqawli takalamna can ilnowci alawali wahuwa alaqwaalu wa khulaasata alqawlina waan ka hadalnay hadalka gabagabayntiisa ama duuduubitaankiisa fiiha aqwaashaa ina ikraaha qasabku in kaana hadduu yahay kayra mulji'in oo waatal mukrahu uuba yimaado alfaacilu macnaa kan ficilkaah waxaan samaynayaa bilficli hadduu la yimaado ficilkii taxamala huwa isaga ayaa xambaaraya waxdahu kelidii mas-uuliyata ficlihi mas-uuliyadda ficilkiisa ayuu xambaari kaamilata iyadoo dhammaystiran wa tarataba calayhi waxaana ka ratibmaya asaru raadkiisina waa ka ratibmayaa kaamilan isagoo dhammaystiran islaam ama idaa kaana ikraahu muljian hadduu yahay mid salliga sadafcaalu binisbati ilayhi markaysaga loo nusiyo taqsami waa saddex qaybood alqismu alawal waa alafcaalu waar ficilada allatii taas abaaxa shaaricu shaaricuu balayay tiyaanaha in lala yimaado cinda daruurati daruurada iyo marka qofku u dhibaatooda darteed agtooda ka shurbi alkhamri waa khamriga cabitaankiisii wa akli lmayitati baktiga cunitaankiisii weeye walkhinziiri baakaarka cunitaankiisii weeyaane fa haadaa ka yubaaxu waa la baneeyay lilmukray ka mukraha ay faacil ay waxaan samaynay mubaasharatu ay in la baashiro la yimaado bal yajibu calayhi waxaa ku wajibayteerha inuu la yimaado faida iska diidana asiix liana allaha tacaala ilaahiba abaaxa u banneeyey wa tanaawulu lmubaaxi shay mubaaxa qaadashadiisuna dafcan iyadoo lagu difaacayo lilhalaaki halaag cani nafsi laga difaacayo waajibu weeye oo farada juz ma banaana tarkuhu in laga tagaa afcaashu waxay qaysanaysaa saddex qaybood laysku dirqiyaa marka weliba ikraahuna uu yahay mulji'a ee waxaa lagu hadinayaa uu yahay qoorgoyn ama xubin jarid mid waxa weeye waa afcaasha uu shaaricu banneeyey in lala yimaado marka ay daruuro timaado ee masalan nafdu qofka gaajo uga baxayso oo kale waxyaalihii markaas loo banneeyey inuu cuno mid weeye ama uu la yimaaduu sameeyo waa maxay waa khamriga cabitaankiisii waa bakhtiga cunitaankiisii waa doofaarka cunitaankiisii ilaa hadday qofka daruura ay timaaddo oo nafdiisu ay u baxayso way u bannaanayso inuu soo marnay yacni khamriga cabitaankiisii baktiga cunitaankiisii doofaarka cunitaankiisiina dee khamriga maytada cunitaankeeda ayuun la mid noqonayaa marka cinda daruura way bannaanayd oo sharcigu waa banaynayay tiibaa markaa lagu qasbayaa oo qofkii waxaa la leeyahay haddaad khamrigan cabbi weydo haddaad bakhtigan cuni weydo haddaad doofaarkan cuni weydo qudhaan lagaa jaraya ama xubin baa lagaa jaraya baa la leeyahay markaa wuxuu leeyahay waxaa loo banneeyaa qofkan mukraha ee la qasbayo ee waxaan inuu sameeyo laga doonaya inuu la baashiro ou u sameeyo ayaa loo banneeyaa bal wuxuu leeyahay waa waajib inuu sameeyaa oo markaa bakhtigaa cuno ama doofaarkaa cuna ama khamrigaa cabbaa isagoo nafdiisa ku furanaya haddii uu markaa arrinkaa diido na wuu ku dambaabayaa maxaa yeele ilaahay baa ibaaxeeyey oo banneeyey oo marka qofkii gaaja ay nafdu uga baxayso faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanibi liismi yacni baktigii waa loo baneeyey inuu markaa cuno shay mubaaxah oo bannaan cunitaankiisa iyo qaadashadiisuna iyadoo nafda halaag laga difaacayo shay waajiba weeyaan inuu ka tagaana uma bannaana xagga horena faral baabu inoogu soo tilmaamay wahal yunaafi likraahu lahliya markaynu ka soo hadlaynay waqad yakuunu fardan caleyh xata ida lam yafcalu asiba ka shurbi alkhamri waakli lmayitati buu ina soo yidhi habaana waajibu inoogu tilmaamay macnaha arrin laga maarmaana weeye alafcaalu afcaasha alatii taasoo abaaxa shaaricu u badanyay tialaha la yimaatinkeeda cinda daruurati daruurada iyo dhibaatada agteeda la yimaado mid weeye ka shurbi alkhamri waxaa lagu qaslaya waa khamri cabidii wa akli lmayitati bakti cunidii wakhinziiri doofaar cunidii fahadaaka yubaaxu waa loo banaya lilmukrahi ka la qasbay alfaacil ee markaas samaynaya mubaasharatuha inuu la baashiro oo uu la yimaado cuno ayaa loo baneeyey bal yajibu calayhi waxaa ku waajibay ityaanhu inuu la yimaado faida imtanaca goortu markaa iska manciyana ee uu diido cunitaankeedaasiba waa ku dambaabayaan lianna allaha tacaala abaaxa ilaahay baa u baneeyey wa tanaawulu mubaaxi shay mubaaxa qaadashadii dabcan lilhaalik can nafsa iyadoo laga difaacayana waajibu weeye oo fala yajuus ma banaano tarwinka tegitaankiisu alqismu ahaani qaybka labaad wa huwa aladii waa ka yurakhasu la ruqsaynaya fii ficlihi samaydiisa cinda daruurati oo faidaa facalahu marka uu sameeyo falaa isma calayhi dembi korkiisa maahani ahani wain imtanaca hadduu iska diidana xataa laxiqahu ilaa dhibi soo gaadho kaana maajuulan mid laga ajri ayuu noqonaya wa min hada alqismi waxaa ka mid ah a afcaali lkufri ficillada gaalnimada keena laymaatigeeda walxaal uu la yimaada qalbuhuna mutwa inun biliimaani uu ku xasiloon yahay wa minhu ayda waxaa kamida ah itlaafu maali lgayri xole cidkaad leedahay baabi'intooda ilaa na damaanaya yakuunu wuxuu noqonaya cala alxaamili ku xambaaray ee qasbay la cala alfaacili ka sabeeye ma noqonayo lianna ficla alitlaafi ficilkan baabi'intu yumkinu waxaa suurtagala an yunsaba ila alxaamili in loo nisbeeyo oo see loogu nisbaynaya bijacli faacili kan faacilkee sabaynaya waxaa laga yahay allatan lahu kan xaamilkaba aallo looga dhigayaa fayahbutu alxukmu fii xaqi ayuu ku sugnaan wa hada cinda alxanafiyati washaaficiyati wagayrihim weeye qismiga labaad ee qofka waxyaalaha lagu qasbaa ee eebcashay waxa weeye waa shay samayntiisa cinda daruura ruqso iska ah oo hadduu sameeyana aanu ku dambaabaynin haddii uu markaa diido oy dhibtu sidaa ku soo galo loogu hanjabayena qof la ajri siiyo ayuu noqonayaa qismigana waxaa ka mid a ficillo gaalnimo la yimaatikood in la yidhaha masalan halkaa qofkan ugu sujuud la yidhaahdo oo kale taa la yimaatinkeeda markaasuu la yimaadamaysaoo qalbigiisa uu ku xasiloo yahay iimaanka markaa waanu waa wax marka horeba inuu markaa sameeyo uu nafdiisa dhibta ka furtaaro waa u bannaanay inuu ku adkaysto oo dabeetana waxyeelada aysaa u gaadhaana waa u banaan inuu sameeyno ruksa ayay tii baa lagu qasbayaa markaa hadduu sameeyana dembi kama haysa haddii uu markaa diidana oo dhibisaa gudaha ajri buu ka helaya waxaa markaa afacaasha gaalnimada keenaysa ayaa ka mida ah qofku leeyahay haddaysoo qalbigiisa ilahay ku xasiloo yahay waxaa ka mid a ah hanti qofkana leeyahay ayaa lagu leeyahay baabii waxaa lagu leeyahay shaygan dubi waxaa lagu leeyahay shaygan markaa gub ayaa lagu leeyahay oo lagu qasbay adigana qudhaanu kaa jaraynaa taasna markaa inuu sameeyaana waa u bannaan tahay inuu markaa iska diido oo markaa dhibisaa kusoo gaadana waa bannaantay hadduu sa sameeyo xoolaha iyo hantidaa magdhowgooda waxaa lagu yeelanayaa qofkan xaamilka ah ee mukriha ee qasbaya ee qofkan ku xambaaray ayaa lagu ayaa lagu yeelanaya ee qofan faacilka sameeye lagu yeelan maayo la qasbay maxaa yeelay laibaatiga ficilkan itlaafinta waxaa suurtagala in kan xaamilkee qasbaya loo nisbeeyo oo la yidhaahdo kaasaa markaa saa sabeeyey oo kan faacilkee sameeyena aalladii iyo alaabtii uu ku fuliyo uu laga soo qaado idan markaa xukunkii magdhow isaga ayuu fii xaqihi ku sugnaanaya kanna waxaa laga dhigaya aallo unbaa looga dhigaya kan wana xanafiya shaaficiya kayrkoodsa qabaan alqismu athani wahuwa aladii waa yurakhasu loo rugsaynayo fii ficlihi cinda darurati oo faidaa facalahu markuu sameeyo falaa isma calayhi dembi gurigiisa ma ahaanin wain imtanaca hadduu iska diidana xataa laxiqahu laadaa ilaa dhibi soo gaadho kaana maajuuran qof la ayuu noqonaya wa hada alqism waxaa kamida ityaanu afcaali lkufri ficilada gaalnimada keena la yimaatikooda la yimaado walhaal qalbuhuma muطminu biliimaani iimaanka ilaahay ku xasiloon yahay fa minhu aydan waxaa kamida itlaafu maali lgayri hayr iyo cid kale hanti ay leedahay baabi'inteeda ilaa na damaana yakuunu xoolaha magdhagooda u haanaya cala kan ku xambaaray ee qasabka samaynaya lacanulfaacili kan la sameeyey itlaafinta ee la qasbay lagu yeelan maayo lianna ficla litlaafi yumkinu waxaa suurtagala an yusaba ilal xaamil in loo nisbeeyo oo see loogu nisbeeyo bijaclilfaacili ka samaynaya allata lahu alla looga dhigayaa iyo aalaabtii uu ku fuliyey baabi'intan fayahbutu lxukmu waa sugnaanaya fii xaqihi wahada cinda alxanafiyati washaaficiyati weeye wagayrihim alqismu ahaalis laa yaxilu uma banaana lilmukrahi ka la qasbay aliqdaamu calayhi inuu ku socdo biayi xaalin min alaxwaal xaalad xaalooyinka ka mid mida ka qatli nafsi waa naf dilideed oo kale ka qatli nafsi waa nafdii dilideeda oo kale fa ina nafsa lagayri cidda kale nafdiisu macsuumatun waa la ilaaliye ka nafsihi nafdiisa oo kale walaa yajuusu lilinsaani lama badan an yadfaca darara dhib inuu can nafsihi ka difaaco bidaraari gayrihi cid kale dhibideeduu ku difaaco fain facala hadduu sameeye kaana aasiran buu noqonayaa ama alqisaasu fayahbutu fii xaqi alfaacili faacidka xaqiisa fii xaqi alxaamili ayuu ku sugnaan oo fayuktasu minhu isagaa laga qisaasan lianna alqatla yumkinu waxaa suurtagala an yusaba ila alxaamili in loo nisbeeyo sidee loogu nisbaynaya bijacli lfaacili faacilkana waxaa laga yeelaa alla talow alla looga dhigaya waalqisaasuna inamaa yakunu cala alqaatili cala alqatli buu noqdaa la calaa allati alqatli allada qatliga ama cala alqatli dilid sababteed la calaa allati alqatli alladii wax lagu dilay ma noqonayo lakin cala alqatli buu ka wanaagsanyay wa hada cinda alxanafiyati weeye bina'an calaa aslihim ayadoo lagu dhisaya fii baabi ikraah ama cinda ashaaficiyati wagayrihim falqisaasu cala alfaacili buu ahaanaya liannahu facala wuxuu sameeyey maa laa yaxilu lahu bidikraah ilaah waxaan ugu xalaaloobaynin fayahbutu xukmu fii xaqihi wasulaan wayuqtalu lxaamilu ayada waa la dilaya likowni qaatilan bitasabub tasabub ayuu isaguna wax ku dilay waxau sheekhu leeyahay qeybka saddexaad ee qofka lagu dilqinayaa waxa weeye waxyaalo aanay u bannaanayn qofkani inuu marka horeba ku dhaqaaqo bixalin min alaxwaal waa maxay waa nafdii diliddeedii o kale nafdu waa macrifaysantay waa nafihii aan bannaanayn in la dilo sida nafdii qofka muuminkaa iyo nafdii markaa dee dhimigii iyo mucaahadkii iyo gaaladii markaas aan la dilaynin oo nafda kayrkaasi waa macsuuma waa mid la ilaaliyo sida nafdiisa loo ilaaliyo oo kale mana bannaana eeg adigana waa lagu dilayaa baa lagu leeyay inaad dilkii nafdaada kaga furato dilaad cid kale u geysatay kuma bannaana haddii uu sameeyana waa dembaabayaa ama qisaastii yaa lagu yeelanaya ila qofkan la diyey qisaastiisi yaa lagu yeelan waxa lagu yeelanayaa bay leeyihiin xanafiyadu xaamilka kan ku xambaaray ee waxaan ku qasbay baa lagu yeelanaya isagaa laga qisaasanaya leannu qasligani waa wax suurtagala ah in loo nisbeeyo oo faacil keliya kan sameeyey ee dilka fuliyey aallo looga dhiga ninkan qisaastuna dee qaatilkaa lagu yeeshaaye aalada qatliga qisaastu kuma sugnaato ee qofka qaatiliga gurgisay noqotaa marka carafiya ayaa saa qabto oo asalkoodii mar kastoo loo tiirin karo waa kuwii lahaa qofkan xaamilkaa ah, ficilkan waxaan lagu qasbayo isagaa loo tiriya markay suurtogeli weyda in loo tiriyo aallo laga dhigaana faacilka ayaa loo tiiriya shaaficiye iyo kayrkood waxay leeyihin labadaba qisaas baa lagu leeyihi kan faacilkaa la qasbay qisaas baa lagu yeelanayaa liannahu waxaan ikraah ugu banaynaynin ayuu sameeyey oo xukunkiisa xaqiisa waa ku sugnaaday waa la qisaasaya xaamilkana waa la qisaasay oo dee sabab ayuu markaa iyo sababo ayuu wax ku dilay sabab buu wax ku dilay oo sababtiisii iyo qasabkaa sababtiisa ayuu qofkaan ku dhintay alqismu ahaalisu laa yaxilu wa waxaanu bannaayn lilmukrahi qofka la dirqinayaa aliqdaamu calayhi inuu ku soro maruu ku socdo biayi xaalin min alaxwaal xaalo xaalooyinka ka mid a ka qatli nafsi waa nafdii dilideedii fa ina nafsa alghayri macsuumatun mid markaa la ilaaliyey weeye ka nafsihi sida nafdiisa oo kale walaa yajuusu lilinsaani qof kale uma bannaana an yadfaca darara can nafsihi inuu kaga difaaco bidarari hayrihi cid kale fa in facalahu hadduu sameeya kaana aasiman mid dembaaba ayuu noqon ama alqisaasu fayahbutu waa suulaanaya fii xaqi alxaamili oo fayuqtasu minhu ka waa laga qisaasa lianna alqatla yumkinu waxaa suurtagal an yunsaba ila alxaamili in loo nisweeyo oo loogu nisbeeyo bijacli lfaacili kan sameeyey ficilkan oo allata low isaga allayi alaabtii uu ku kufriya dilka looga dhigo waalqisaasuna inamaa yakuunu waxa uu noqdaa cala alqaatili ka dilay ayaa qisaasta lagu yeeshaa laa calaa alati alqatli allada wax lagu dilay masaajka korkeeda ma noqoto wa hada cinda alxanafiyati wey binaan calaa aslin fii baabi likraah asalkoodii baabulikraah ayagoo ku dhisaya ayay saa yidhahdeen ama cinda ashaaficiyati wagayrihim faalqisaasu cala alfaacili baa lagu yeelan liannahu facala wuxuu samey maa laa yaxilu lahu bilikraah ikraah waxaan ugu xalaaloobaynin fayahbutu alxukmu fii xaqi ayuu ku sugnaan wayuqtalu alxaamiluna waa la dili aydan yani isagana likownihi qaatilan bitasabub isaguna sababo ayuu wax ku dilay wa mithlu qatli waxaa la mida azinaa baa la mida faalxukmu yahbutu xukunka zinadu wuxuu ku sugnaa fii xaqi lfaacili kan sameeye xaqiisa cinda aljamiici culimada dhammaantood lianna ficla zina laa yumkinu suurtagal maaha an yunsaba ila alxaamili kan qasbay ee ku xambaaray in loo nisbeeyo lianna alinsaana laa yumkinu insaanka suurtagalu ma an yazniya inuu ku zinaysto biallati hayrihi hayrkii aaladiisa inuu ku zinaystaa ayada suurtagalu maaha ila ana alxanafiyata qaaluu waxay yidhahdeen bisuquuti alcuqubati cani zani lishubha meesha shubha ayaa ku jirta oo waa ka dhacaysaa washaaficiyatuna qaaluu waxay yidhahdeen biiqaamati alxaddi calayh xadka ayaa lagu ogayaa binaan calaa aslihim iyagoo ku bilaynaya wahuwa asalka ay ku dhisayaan waxa ana alfaacil ataa wuxuu la yimaala yaxilu lahu ficluhu waxaanay samayntiisu u banaanayn fili karaaye oo fa yahbutu alxukmu fii xaqi waa sugnaanaya walaa yumkinu ihbaatu in la sugaana ma banaana isma suurto gelaysa baa le fii xaqi lxaamili huna qasbe xaqiisa hadda kuma suurtogelaysa in lagu sugo wuxuu leeyahay dilka waxaa la mida ah, oo aan ikraaha iyo qasabka ku bannaanaanaynin zinada haddii markaa qofka la qasbo oo la qofkan ruuxan ka sinayso oo zinadii markaasi au ku fuliyo xukunkaa zinadu haddii rajmiga ay ka suganto iyo hadday jeedal ka sugantaba qofkan faacilka ah xaqiisa ayay ku sugnaataa cinda aljamiic culimmadu dhammaantood way isku wada waafaqsan yihin oo iskuma khilaafsanaa maxaa yeelay ficilkan zinada suurtagal maaha kan xaamilkaha qasbaya in loo tiiriyo layla isagaa zirayse aan jeedo la aan rajmino leanno qofku suurtagal maaha inuu alle cidkaan leedahay ku zinaystaa suurtagal maaha laakiin xanafiyadu waxa ay isku khilaafeen ay leeyihiin ayagu cuqubadii waa ka dhacaysaa qofka zaaniya oo shubha ayaa meesha soo gashay oo shubhatuliklahalaa soo gashay shaaficiyana waxay maya xadkii waa lagu ogayaayo waxaa lagu binaynaya asalkii asalkoodii hore ayaa lagu binaynaya oo qofkan la qasbay ee faacilka waxaan la yimi wuxuu la yimi waxaanay sanayntiisu u bannaanayn xagga qasabka dabeetana xukunkiisa isaga xaqiisa ayuu ku sugnaanaya suurtagalna maaha xaamilka xaqiisa inuu ku sugnoo la yidhaha isna waa zinaystay oo sabab buu ku zinaystay iminka in la yidhaahda suurtagal maaha wa milu lqatli waxaa la mida azinaa ah falxukmu yahbutu waa sugnaanayaa fii xaqi alfaacili faacilka xaqiisa yo sugnaan cinda aljamiici lianna ficla zina laa yumkinu suurtagal ma an yunsaba ila alxaamili in loo nisbeeyo lianna alinsaana laa yumkinu suurtagal maha an yaziya bialati hayrihi alle cid kale leeda inuu ku sinaystaa suurtagal maaha ila ana alxanafiyata qaaluu waxaydeen bisuquudi alcuquubati cuquubada dhicitaankeeda iyadeen can azaani ay ka dhacayso lishubha washaaficiyatu qaaluu waxay dhaheen biiqaamati alxaddi calayh xadka in lagu oogayo bina'an calaa aslihim iyagoo asalkoodii ku dhisaya huwa ana almukra alfaacil ataa wuxuu la yimi maa laa yaxilu lahu ficluhu waxaan samayntiisu u baanaanayn fi likraahi qasalka dhexdiisa fayahbutu alxukmu fii xaqi ayuu sugnaan walaa yumkinu mana suurtogelayo ihbaatuhu fii xaqi alxaamiliina in markaa imika xukunkan zinada in xaamilkii iyo qasbihii xaqiisa lagu sugaana suurtagal maaha alikraahu fi lqanuuni alciraaqi ألف في القانون المدني عرف القانون المدني العراقي الإكراه وحكم معرفية بقوله هو إجبار الشخص وقفق لقود درقيه بغير حق حق ضروا على أن يعمل عملا يسمي wajacala likraaha wuxuu ka yeelay qismayni laba qaybood mulji'an wagayra mulji ayuu ka dhigay walawalu ka hore w yakuunu wuxuu noqonaya bitahdiidi hanjabaad bikhatarin jasiimin khatar weyn muxdiqin oo ku wareegi qofka ka itlaafi nafs nafda baabi'inteedii weeye ow itlaafin khatiirin fi lmaal ama yacni baabi'in halis oo maalkii laga sameeyo wthaani yakuunu wuxuu noqonayaa bima duuna dalika ka wixii ka hooseeya bilxabsi xidhid iyo wadarbi garaaciyo xasba axwaal innaas hadba dadka xaaladooda say tahay wa jacala wuxuu ka yeelay qaanuunka madaniga ciraaq ata'diiba hanjabad biqaaci dararin bizawji in xaaska ama sayga lagu ridi doono dhib taadiibka loogu hanjabo igraah ayuu ka yeelay iyo wa bikulli qariibin qof kastoo qariiba oo daa raximin maxramina ikraa'an mulji'an buu ka yeelay aw hayra mulji'in ama aan mulki ahayn xasba alaxwaal hadba xaaladuu si ay tahay wactabara waxa kaluu ictibaariyey tahdiida zawji ninka hanjabaadiisa lisawjati ugu hanjabo bidarbi garaac oo bimanciha can ahliha iyaynu ehelkeeda u diidayo litaquuma si ay ula timaado bitasarufin tasaruf limaslaxati isaga dandiisa ikraahan muctabaran buu ictibaariyey wa bi haada kaas ayaa yatafiqu ay iswaafaqayaan min xayu ljumla yatafiqu wuxuu waafaqaya min xaysu ljumla maca ra'yi bacdi alfuqahaa ayuu waafaqaya alladiina kuwaasoo qaaluu yidhi ina amra zawji ninka amarkiisa lisawjatihi uu amray litaquuma lahu bificlin takrahu si ay markaas ula timaado ficlu nacayo kaamri suldaani oo kale ayay ka dhigeen idaa kaanat izawjatu marka ay dee taclamu midog anna mukhaalafatahu khilaafitaankiisu tastawjibu inay waajibsanayso ay keensanaysa alada shadiid dhib daran fayataxaqaqu likraahu markaa ikraahi waa xaqiiqoobayaa waakhiran faina liqanuuna ishtarada wuxuu shardiyey litaxaqum likraahi ma sharadahu lfuqahaa fuqahadu waxay shardiyeen waa kii hadiyo gooraale markuu arrin kasta dhammeeyo qaanuunka inooga hadlayey weliba ka ciraaqiya ka masar marka aliklaaf fi lqanuun alciraaqi haddana wuu inoo kala qaaday oo fi lqanuun almadani ayuu yidhi iyo kii jinaa'iga habuu inoo kala qaado malakii madaniga ahabu hadda inoo soo qaat wuxu uhi carafa wuxuu ku erey bixiyey alqanuun almadani alciraaqi an ikraaha biqowlihi ayuu ku ikraahiyey huwa ijbaaru shaksi waa qofka oo lagu dirqiya bigayri xaqin calaa an yacmala camalan duuna hudaahu inuu samay waa ikraahii fuqahada ayuu markaa la xad yahay wa jacala ikraaha qismayni muljian wagayra mulji halkaana xanafiyadii ayuu ka waafaqay walawl yakuunu wuxuu noqonayaa bitahdiidi hanjabaad bikhatarin khatar jasiimin weyn oo culusoo muxdiqin yacni ku wareegaya xadaqad bimacnaa wuu ku wareegay baa la yidhaahdaa bu'dana waa la yidhaahdaa halkaa isha intaa madowna waa la yidhaahdaa muxdiqin markaa ku wareegi oo yacni gaas kasta kaga imanaya ka itlaafi nafsi waaba nafdi baabi'inteeda aw ijlaabin khatiirin ama baabi'in halisa fi lmaali xagga xoolaha wasaani kale adii yakuunu wuxuu noqonaya bimaa huwa duuna dalik wax kaa ka hooseeya bilxabsi buu noqon xidhid wa darbi garaa'id xasba axwaali naasi dadka hadba xaaladood si ay tahay wa jacala tahdiida wuxuu ka yeelay hanjabaadda loogu hanjabo biiqaaci dararin dhib in la gaarhsiin doono bizawji iyo wa bikulli mid kasta oo qariibin dhawo qofka qaraabadiisa baa raxibin maxram oo qaraabo maxrama ah raxib maxrama haddii la yidhaahdo waa marka uu yahay kuwii aanay iskayaynin wuxuu ka yeelay ikraan muljian aw hayra mulji xasba alaxwaal haddii waxaa dee lagu nafdiisa in qofka la saari doono ama hantiisa la baabiin doonana mulji buu noqon haddii xabsi iyo garaacid baa loo geysan lahay cirmulji buu noqonaya wactabara qaanuunku wuxuu ictibaariyey tahdida zawji bizawjatii hadduu ugu hanjamo bidarbi garaacid ow bimaciha can ahliha ama helkeeda inuu ka mancin litaquuma si ay ula timaado bitasarufi tasaruf ula timaado yacni waxaasood la timaado mooyaane waan ku garaaci doonaa ama reerkiina ayaan kaa mancin doonaa ikraahan muctabaran ayuu ictibaariyey wa bihada kaas ayaa yatafiqu wuxuu waafaqayaa min xaysu ljumla maca ra'yi bacdi alfuqahaa aladiina kuwaasoo qaaluu yihi ina amra zawji lizawjatihi faridiisa uu faro litaquuma lahu bificlin ficil ay nacayso inay ula timaado ka amri suldaani suldaanka amarkiisoo kale ayay ka dhigeen idaa kaanat izawjatu markaytay taclamu mid og ana mukhaalafatahu khilaafitaankiisu tastawjibu inay waajibsanayso ay keensanayso alada shadiida dhib daran oo fa yataxaqaqu likrahi ikrahi waa xaqiiqoobaya wa fa ina alqaanuuna ishtarata wuxuu shardiya litaxaqquqi likraahi ikraah xaqiiqowgii ma sharadahu lfuqahaau fuqahadu wixii ay shardiyeen wallah alam markaa inoogu joog